رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu cala nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ila yowmi iddiin ama bacd kitaabkii riyaadu saalixiin baan weli ku jirnaa baabu taxriimi qowlihi shaahin shaah lisultaan wuxuu baab u yahay inay xaaraam tahay qofku inuu yidhaahdo shaahin shaah lisulqaan maa macnaa shaahin shaah waa boqorka boqorada boqorka boqorada ayaa loola jeedaa shaahin shaah lisulqaan in lagu dhaho iyo wagayrihi kayrkiisa lianna macnaahu waxay noqonaysaa malik almuluuk boqorka boqorada walaa yuusifu bidalika mana lagu sifayn karo oo laguma tilmaami karo arrintaa hayruullah subxaanahu wa tacaala cidaan ilaahay ahayn qofaan ilaahay ahayn oo lagu sifeeyo xaaladaana ma jirto wa can abi hurayra can ilnabiyi sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga ina akhnaca ismi magac midka u dulaysan ee u hoosayn badan cinda allaahi ilaahay agtiisa casa wajal kan ugu liita ilaahay agtiisa rajulun waa nin tasamaa melika alamlaak isku magac daray isku magacaabay oo loogu magac daray boqorkii boqorada muttafaqun calayh qaala sufyaan ibnu cuyayne wuxuu yidhi melikulamlaak milu shaahin shaah waa isku mid boqorka boqorada melikulamlaak waa isku wada mid baabu nahyi reebid layska reeba baabkeedee waaye can mukhaatabati alfaasiq qofka faasiqa mukhaatabayntiisa iyo in lagula hadlo iyo waalmubtadici qofka bidciga ah iyo wanaxwihimaa wixii ka soo haray bisayidii iyo wanaxwihi sayidkaygiiyow iyo wixii la mid ah in la yidhaahdo nin faasiq ah nin bidco badan inaad dhahda sayid waa mamnuuc wacan buraydata qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi laa taquuluu lilmunaafiqi munaafiqa ha u odhanina sayid sayid ha dhihina fainnahu in yaku sayidan hadduu sayid noqdo kaa kaas hadduuba sayid yahay faqad asqadtum waxaad ka caraysiiseen rabbakum rabbigiin rabbi baad ka caraysiiseen caza wajalla rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix baabu karaahati sabbi alxumaa qandhada in la caayo ayaduna waa karaahiyo xanuunka cudurkii qandhada in qofku uu caayo inay karaahiyo tahay can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu ana rasuula allah rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam dakhala wuxuu u soo galay calaa ummi الsaa'ib aw ummi almusayibi ummu saa'ib ama ummu musayib waa labadaa mid ka mid ahe fa qaala wuxuu yidhi maa laki maxaa kugu dhacay yaa ummu saa'ib aw yaa ummu musayib oo tusafzifiin aad la ruxruxanaysaa maxaad la jaraynaysaa qandhad daran intay qabatay iyo gabadhii ruxruxanaysaa iyadoo dhanba markaasuu rasuulku yidhi maxaa kugu dhacay qaalad waxay tidhi alxumaa qaldha ihaysaa la baaraka allaahu fiiha barakada allah ka qaadee ilaahay ma barakeeyee qandhaa ihaysay haysay tidhi fa qaala rasuulku wuxuu dhahay laa tasubbi ha caynin alxumaa qandhada fa innahaa tudhibu waxaa looga bixiyaa oo lagu tirtiraa khataayaa bani aadam bani aadamka dembiyaalkooda yaa lagu asturaa kamaa yudhibu sida uu u bixiyo alkiiru buufinka buufinaha khabatha alxadiidi birta mirirkeeda birta markay daxalaysatay mirirto marka la soofaynayo buufinaha dabka lagu buufiyaa la geliyaa marka wuu ka tirtirmaa qandhadana saasoo kale bani aadamka dembiga uga tirtirtaa rawaahu muslim tuzafzifiin ay tataxarakiini xarakatan sariica waaye wa macnaahu tartacidu maxaad la boodboodaysaa wahuwa bidami الtaa'i wa bizaayi اlmukarar wاlfaa'i اlmukarar waa la akhriyaa waruwiya ayضa biالraa'i اlmukarara iyo wاlqaafayn taana markaa waa la yidhaahdaa baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii way can sabi الriix dabaysha in la caayo iyo wa bayaani maa yuqaalu wixii la dhihi lahaa caddayn la caddeeyo cinda hubuubiha markay dabayl kacdo dabayl badan baa soo kacday markaasi xijaabkii korkaaga qaaday indhahay das iyo boorkaa gelisay dhandhanaan dabeeshaan baa nacay barakada allah ka qaaday ha dhihin maxaad dhahaysaa mar allaala markii laakiin ay kacdo wixii la dhihi lahaa waa can abilmundir ubayi bni kacab qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi laa tasubuu ha caynina alriixa dabaysha fa idaa ra'aytum haddaad aragtaan maa takrahuuna waxaad karahsataan dabeel xun haddaad aragtaan oo kacday faquuluu dhaha allaahuma ilaahayow innaa anagu nas'aluka waxaan ku su'aalanaynaa min khayri haadihi ariix dabayshan khayrkeeda iyo wa khayra maa fiiha waxa ku dhex sugan oo khayr ah iyo wa khayri maa umirad bihi wixii lala soo diroo lasoo amray khayrkeeda wanacuudu bika waxaan kaa magangelaynaa ilaahayow min shari haadihi alriixi dabayshaa sharteeda iyo wa shari maa fiiha sharta gudaheeda ku sugan iyo wa shari maa umirat bihi wixii lasoo amray dabaysha sharteeda rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can abi hurayra qaala samictu rasuul allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya alriixu dabayshu min rawxi illaahi waa ilaahay naxariistiisa ta'tii way ku timaadaa biraxmati ayadoo naxariis ah wa ta'tii bilcadaabi cadaabna way ku timaadaa ayadoo cadaab ah ayay mararka gobol ka mida timaadaa fa idaa ra'aytumuuha haddaad aragtaan falaa tasubuuha ha caynina dabeelkacday haddaad aragtaan ha caynina was'alu allaaha ilaahayna su-aasha oo weydiista subxaana wa tacaala khayrahaa khayrkeeda waistaciiduu billaahi ilaahay ka magangala min shariha sharteeda rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan qowluhu uu dhahay nabiga sal allah calayh wasalam min rawxi illaah huwa bifatxi raa ay raxmatihi waa naxariistiisa oo bicibaadihi addoommadiisu ugu naxariisto wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa idaa casafat riixu dabeen hadday kacday dhabato qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma ilaahayow inii as'aluka khayrahaa khayrkeedaan ku weydiistay wa khayra maa fiiha khayrka ku dhex jira wa khayra maa ursilat bihi iyo khayrkii lala soo diray wa bika min sharihaa wa shari maa fiiha iyo wa shari maa ursilat bihi rawaahu muslim saasaad dhahaysaa mar allaala markaad aragto baabu karaahati sabbi diiq diiqa oo la caayo inay karaahiya tahay ado iska fadhi wuu kugu qayliyey gadaashaa koogog aad buu u qayliyey waad naxday naga tag waxaan afka weyn ha dhihin baabu karaahati sabi diig can zayd ibni khaalid aljuhani qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sal alla calayh wasalam laa tasubuu ha caynina addiiga diiga ha caynina diiqaa loola jeedaa fa inahu maxayle asagu yuuqidu wuxuu idiin toosiyaa lisalaati salaadu idin kiciyaa salaadou unoo kiciyaa rawaahu abuu daawuudun biisnaadin saxiix faa'iida badan oo badan buu diiqu leeyahay lagana faa'iidaa baabu nahyi can qowli linsaani inay mamnuuc tahay ama reebin layska reebo insaanku inuu yidhaahdo mutirnaa waxaa nala ku roobeeyey binaw'i kadaa xidig hebel xidigii hebel ahaa iyo birarkiibaa soo baxay waxaa la marayaa mataqaanaa baldaaqi xidigii la dhihi jiray bandarsano kii ahaabaa meesha yimid markii saa ay soo baxeen waxaasaa roobku ku yimid in la yidhaahdo inay mamnuuc tahay ayuu baab u yahay can zayd ibni khaalid qaala sallaa binaa rasuulu llah rasuulkii allaa na tujiyey sal alla alay wasalam salaata subxi salaadii subxeed bilxudaybiyati xudaybiya meel yidhahduu nagu dujiya fii itri samaain samaraadkeeda waa roob kaanad min alleyli xalay dacay roob xalay ahaa raadkiisuu salaas wax nagu tujiyey falama insarafa markuu ka baxay salaadiina aqbala cala annaasi dadka ayuu soo qaabilay dadkuu soo fiiriyey faqaala wuxuu yidhi hal tadruuna ma taqaaniin oo ma ogtihiin tihiin maadaa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi rabbigiin wixii uu yidhi ma taqaanaan qaaluu waxay dhaheen allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa ku cilmi badan qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu dhahay ilaahay asbaxa min cibaadii addoommadayda waxaa ku waabariistay xaggooda mu'minun bii mid ani i rumeeyey iyo wa kaafirun bii mid igu kufriyey fa amaa man qaala qofkii dhahay mutirnaa waana la roobeeyey bifadli illaahi ilaahay fadligiisaa roobka ku helnay wa raxmatihi naxariistiisa fadaalika kaasi mu'minun bii ku ani i rumeeyey waaye kaafirun bilkawkabi xidigana ku gaaloobay wa amaa man qaala qofkiisa yidhi mutirnaa binawci kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel baa nala ku roobeeyo roobku waxaan helnay markuu xidigu meeshaa istaagay fadalika kaafirun bii kaas waa mid ani igu kufriyey muuminun bilkawkabi xidigana markaa rumeeyey muttafaqun calayh waasamaa'u huna almataru roobkaa loola jeedaa sanada halkan roobkuu ka wadaa baabu taxriimi qowlihi limuslim yaa kaafir inay xaaraam tahay qofka muslimka ah inuu qofku u yidhaahdo qof muslim ah gaal yahow kaafir yahow can ibni cumar radia allahu canhuma qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa qaala hadduu yidhaahdo alrajul qofku liakhiihi walaalkii yaa kaafir gaal yahow hadduu dhaho faqad baa'a bihimaa faqad baa'a waxay la noqonaysaa biha kelimada kaafirnimada axaduhumaa midkood labadooda qof bay raacaysaa fain kaana hadii uu yiri fa in kaana hadduu yahay ninkii gaal la yiri kamaa qaala sidii uu yiri hadduu gaal noqdo kii yiri wuu badbaaday waaba gaalba wa ilaa haddii kale rajacat calayh ase kusoo noqonaysaa adigay markaa kugu soo noqonaysaa muttafaqun calayhi wa can abi darin annahu samica rasuula allah rasuulkii alluu maqla yaquul asagoo dhahaya man dacaa qofkii ugu yeera rajulan nin bilkufri gaalnimo aw qaala ama yidhaahda caduw allah cadowgii ilaahayow ilaa iska gaale walaysa kadalika saasna uusan ahayn ilaa xaara calayhi kiiribay ku soo noqonaysaa muttafaqun calayhi xaara macnaheeda waa rajaca baabu nahyi can alfuxshi iyo wa badaa'i lisaani reebid layska reebo fuxshiga waa xumaanta waa qowlka xun oo qabiixa qofki inuu faaxish noqdo ma fiicna iyo wa lisaani bad lisaanna waa carabka xun in wax xun carabka uu qofku kaga dhawaaqo xataa hadduu hadalkiisu sax yahay uu run yahay inuu xumaan isticmaalo wacan ibni mascuudin qaala qaala rasuulu llah sal alla sl slm laysa almu'min qofka mu'minka ma aha biacaani mid wax dura walalcaani mid lacanad badanna ma aha walalfaaxishi mid faaxish ah ma aha walalbadiyi fuxshi ku hadlana ma aha dad waxaa jira fuxshiga sidoodaba faaxishiin ah oo xumaan sameeya iyo kuwa dad iyo iahoo iska dhigdhiga oo macnaha iska doondoona labadaba ma aha qofka mu'minka ah rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan can anas bni malikin qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi maa kaana alfuxshu fii shayin fuxshiga iyo xumaantu shay ma dhex ahaado ilaa shaanahu wuu xumeeyaa wamaa kaana alxayaau fii shayin xishoodkuna shay ma dhex ahaado ilaa zaanahu wuu qurxiyaa wax kasta oo fuxshi ku jira waa falxun yihiin wax walba oo xaya ku jirana way wanaagsan yihiin oo way qurxoon yihiin rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan baabu karaahati taqciiri fi lkalaami taqciirka waa balbalaarin hadalka la balbalaariyo bitashaduqi luqo macnaha tashaduq iyadoo la isticmaalayo tashaduqa waxaa loola jeedaa qofka inuu afkiisa weyneeyo oo hadalka uu ku hadlaayo uu ka dhiga mid aad iyo aad markaa u weyn iyo watakallufi qofku inuu isku kelifo waa karaayay alfasaaxa fasaxad inuu iska dhigdhigo fasaxad ma lahan hadalkiisana fasaaxa ma laha inuu iska doondoono iyo isticmaalin in la isticmaalaa karaahiye ah waxshiyi luqa luqad midda waxshigan waxaa loola jeedaa waa luqad qofka uusan garanaynin luqad jaahil laga yahay wadaqaa'iq alicraabi iyo ciraabta qarsoon inuu qofku isticmaalo fii mukhaatabati alcawaam haddii dad adiga jaamiciyaal iyo dad si fiican u yaqaana luqadii markaad la hadlayso waa gooni laakiin markaad la hadlaysa cawaamta waa dadka aan waxaasoo dhan aqoonin iyo wanaxwihim wixii markaa la mid ah can ibni mascuudin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi halaka waxaa halaagsamay almutanadicuuna qaalahaa alaaan saddex jeer buu rasuulku kusoo celceliyey rawaahu muslim almutanaticuun almubaaliquuna waa kuwa ku xeel dheeraada fi lumuuri arrimaha meel aysan gaari karin bay gaarsiinayaan wacan cabdulaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaal ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay yubqidu wuu u caroodaa albaaliiqa min alrijaali daliiqa ragga ka mid ah waa hadal macnaha hadal maal baa la yidhaahdaa aftahanka qofka iska yeela albaliiq min alrijaal alladii midka yatakhallalu bilisaanihi carabkiisa isgelgelinaya carabka ayuu marmaroojinayaa kamaa tatakhallalu lbaqaratu lo-du say u wareejiso amay u laalaabtoo kale fasaxad raadin waaye lo-dood arta markay wax cunayso cawska markay axbalan saas u qaado carabka intay ku qabatay sa ugu maroojinaysaa way ku wareejina way ku leexinaysaa markaasay cuntaa rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiidun xasan saxiix waayna waa la yidhahdaa xadiiskoo wuxuu tilmaamayaa arintaa inay mamnuuc tahay wa can jaabir bni cabdillaah radi allahu canhuma ana rasuula allahi qaal ina min axabikum ilaya midka xaggayga laygu kiinkay jecel badan yahay wa aqrabikum idinkugu dhow minii xaggayga majlisan xagga fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo axaasinukum akhlaaqan waa dadka idinkugu dabeicadaha fiican wa na abqadukum midka cara badan yahay ilaya xaggeyga wa waabacadakum minii idinkay fog idinku fog minii xaggayga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo atharthaaruuna waa kuwa hadalka badan tharthaaruun way hadal badan yihiin waalmutashaddiquuna waa kuwa isku weyweynaysiiya hadalkoo weyweyneeyo balballaarya hadalladooda waalmutafayiquuna waa kuwa kibirka badan kuwa iskibriya waa kuwa laygu kiinaceyb badan yahay agtaydana uga fog oo aan majliskayga imaanayn maalinta qiyaamo waa kuwa hadalka badan weyneeye hadalkooda haddana kibirka badan rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan waqad sabaqa sharxuhu xadiiska sharaxiisa wuxuu noogu soo hormaray fii baabi xusni alkhuluq markii aanu maraynay baabu karaahati qowlihi qofku in hadalkiisa inay karaahiya tahay waaye uu yidhaahdo khubatat nafsii naftaydiibaa khabiif noqotay naftaydii khubud bay noqotay way xumaatay khabafat nafsii wa can caishata radia allahu canha can ilnabiyi qaal laa yaquulanna yuusan dhihin axadukum midkiin khabufat nafsii naftaydii baa khabiif noqotay ama khubufat nafsii nafsadayda way khabiifowday walaakin liyaqul ha dhaho laqisad nafsii naftaydii way qallashay muttafaqun calayhi way daashay ha dhaho macnaha naftaydii macnaha waa isku dhowdhow yihiin laakiin kelimadaa khabiidkuunbaa la nacayaa qaala alculamaa waxay dhaheen macnaa khabuhad khafiyat wahuwa macnaa laqisat waa isku mid walaakin kariha lafda alkhabahi baa la nacay lafdiga khabufka la yidhaahdaa la xumaystay baabu karaahati tasmiyati alcinabi canabka in lagu magacaabo karm karman in karam lagu magacaabo ama karman baa mamnuuc karaahiye ah can abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi laa tusamuu ha ku magacaabina alcinaba canabka alkarma ha dhihina fa ina alkarma almuslimu waa qofka muslimka ahe qofka muslimkaa karaamo badan muttafaqun calayh wahada lafdu muslim wa fii riwaaya fainama alkarmu qalbu lmu'mini waa mu'minka qalbigiisa wa fii riwaaya lilbukhaari wa muslim yaquuluuna alkarmu bay odhanayaan cinabka inama alkarmu qalbu lmu'mini qofka mu'minkaa qalbigiisa waaye wa can waa'il ibni xujr can اnabiyi qaala laa taquulu ha dhihina alkarmu walaakiin quuluu dhaha alcinabu canab dhaha walxabalatu rawaahu muslim waa isku macni xabala bifatxi alxaa'i walba yuqaalu aydan biiskaani ilyaba ba'da waa la saknin karaa oo la reebi karaa xabal haddaad dhahdiyo xabl haddaad dhahdo waa isku mid waa cinabka loola jeedaa baabu nahyi reebid layska reeba baabkeedii way can wasfi tilmaamid xaggeeda maxaasin ilmar'ati gabadha quruxdeeda lirajuli nin in loo sifeeyo laa yaxtaaju aan u baahnayn ilaa dalika arrintaa liqardi sharciyin dan sharci ah uusan ka lahayn ka nikaaxihaa waa nikaaxeeda kaleu u baahan yahay iyo wanaxwi wixii lamida waa gooni laakiin gabar baad aragtay markaasaad intaad nin u tagtaad uga sheekaynaysaa ama waa gabar ilaan gabdhuhu ma kala xijaabtaan markaa kadib baa intay nin u tagtay ama ninkeeda ha ahaado ama nin kale ha ahaado markaasay leedahay heblaaya saasay u taalaa horaadkeeda saasuu u yaalaa timaheeda saasay yihiin sidii asagoo arkaaya yay noqonaysaa mamnuuc waaye xaaladda can ibni mascuudin qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay laa tubaashir ilmar'atu almar'a naagaysan naag kale la mubaasharin oo fatasifahaa ay u sifayso lisawjiha ninkeeda kaannahu yanduru ilayha waayo markuu laguu qaabeeyo waxaad u malaysaa wax hortaada inay yaalaan wejigeeda saas waaye indheheed indhehe way burbuuran yihiin bushimada <laughs> saasay ka tahay waxaasoo dhan marka la yidhaahdo maxay mid la tahay waxay la tahay adoo iyadoo ku hortaagan oo kale marka taa yaysan dhicin buu rasuulku leeyahy muttafaqun calayhi baabu karaahati qowli alinsaan insaanka qowlkiisa uu ku qowlo inay karaahiye tahay buu baab u yahay fi ducaa'i ducada markuu ducaysanayo allaahumma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf in shi'ta haddaad doonto haddaad doonto facaamiya ilaahi subxaana wa tacaala in shi'ta waa mamnuuc haddaad doonto bal yajzimu bialab waa inuu qofku ku joogsadaa uu jasmiyaa alabka ilaahw ii dembi dhaaf ilaahw ii naxariiso ilaahw wanaag isii intaasaa la ogol yahay can abi hurayra ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam qaale wuxuu uhi nebiga laa yaquulanna yuusan oranin axadukum midkiin allaahuma kfir lii ilaahw ii dembi dhaaf in shi'ta haddaad doonto allahuma arxamnii in shi'ta ilaahu ii naxariisa haddaa rabtid liyacsim ha ku ekaado almas'alata weydiisiga fainahu laa mukriha lahu wax ikraahay ilahay ma jiro subxaana watacaala muttafaqun calayh wa fii riwaaya limuslim walaakin liyacsim ha gooyo oo casmi iyo go'aan iyo weyddiisiga ha ku ekaado waliyucdim alragbata rajadana ha weyneeyo faina allaha tacaala ilaaha sarreeya laa yatacaadamuhu lama weynaado shayun actaahu shay uu bixiye wacan anas qaala qaala rasuulku wuxuu dhaha idaa dacaa axadukum axadkiin hadduu ducaysanayo falyaczim ilmas'ala su'aash ha ku ekaado walaa yaquulanna yuusan dhihin allaahuma in shi'ta faactinii ilow haddaad doonto isiib fainahu laa mustakriha lahu wax ikraahaya ma jira ilahay muttafaqun calayh baabu karaahati qowli maa shaaa allah wa shaaa fulaan waxaa kaloo karaahiye ah qofku inuu yidhaahdo hadduu ilaahay doono hebelna doono waa ku siina haddii ilaahay doono anna aan doono hadduu ilaahay hebel ay doonaan waa mamnuuc can xudayfata bni اlyamaani can اlnabiyi qaal laa taquuluu dhihina maa shaaa allah washaaa fulaan haddii hebel iyo ilaahay ay doonaan walaakin quuluu dhaha maa shaaa allah uma shaaa fulaan waawga cadafkaa la diidayaa uma la isticmaalayaa hadduu ilaahay doono kadibna hebel uu doono rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix taasaa la ogol yahay baabu karaahati alxadiid in la sheekaystay inay karaahiye tahay baabkeedii waaye bacda alcishaa'i alaakhira cishaha dambe kadib cishaa alaakhir maxaa loo yidhi cishaha hore dadaa maqhribka u yaqaana waa cishihii dambe markaa waalmuraadu bihi muraadka loola jeeda alxadiidu sheekada aladii waa midka yakuunu mubaaxan bannaan fii hayri hada alwaqti wakhtigaa wakhtiga aan ahayn waxa mamnuucee la diidaayo waa sheekada bannaan iyo wa ficluhu samayntiisii wa tarkuhu ka tegitaankiisana sawaa'un isku mid uu yahay fa ama alxadiidu amaa sheekada almuxaramu xaaraamta ah aw ilmakruuh ama la karaahsaday fii hayri hada alwaqti wakhtigaan ee kana wakhtiga aan ahayn fahuwa fii hada alwaqti wakhtigaa asagee cishaha kadib ashaddu taxriiman xaaraan ahaashiis wuu sii adag tahay wa karaahatii karaahiyadiisa wa ama alxadiidu laakiin xadiid fi filkhayri khayr lagu sheekaysto oo lagu akhriyo ka mudaakarati alcilmi saan oo kale cilmi baa la akhrisanayaa cishaa'igii kadib oo kale wa xikaayaati asaalixiin dadka wanwanaagsanka sheekayntooda wa makaarimi alakhlaaqi dabeecadaha fiicfiican waalxadiidu sheeko maca dayfi marti u timid nacigeeda martibaa bacda alcisha kuu timid ma amusnaanaysaa waa maya waad u sheekaynaysaa wa maca taalibi xaajatin nin xaajadoon ah albaabkaa bacdalcisho laguu soo garaacay waxoogaa cusba isiibay ku tiri deriskii ma ka aamusaysaa waa maya wa naxwi daaliki wixii markaa lamid ah falaa karaahata fiihi karaahiya ma aha taa bal huwa mustaxibun waase bannaan tahay wakada sidaasoo kale waxaa la mida alxadiiun xadiid in lagu sheekaysto licudurin wax cudur cudurdaar baa yimid wa caaridin wax caarid ah oo soo banbaxay baa yimid oon la filaynin laa karaahata fiihi wax karaahiya kuma jirto waqad tadaaharat way iskaa kaalmeeyeen alaxaadiidu axaadiista alsaxiixatu ee saxiixa ah calaa kulli maa dakartuhu wixii aan soo xusay oo dhan way isku kaalmeeyeen ninka iyo naagtiisa sheeke ay sheekaystaanna dhib male baa la yidhaahdaa wacan abi barzah ana rasuul allahi qaal kaana wuxuu ahaa yakrahu mid karahsada oo naca nebiga oo diida an nawmi hurdo qabla alcishaa cishayguna tukan salaad cishayna tukan ha seexanin waalxadiida bacdaha iyo sheeko la sheekaysta cishaa'iga kadib muttafaqun calayhi wacan ibni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala alcishaa'a cishihii buu tujiyey nebiga fii aakhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeeda falamaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala wuxuu yidhi macnaa wuu hadlay waayo wacdi buu jeedinayaa ara'aytukum iga warrama laylatakum habeenkiina haadihi ee midaan ah caawa oo la joogo fa inna calaa ra'si mi'ati sana boqol sano wixii ka soo wareega laa yabqaa ku baaqi noqon maayo miman mid huwa isaga calaa dahri alardi arlada korkeeda alyowma maanta ku sugan axadun axad joogaya ma laha caawaan idinla hadlaayo wixii kadib dhasho waa gooni inta adduunka joogta qof noolaanaya boqol sane kadib mala buu dhahay nebigu muttafaqun calayhi wa can anas annahum ayagu intadaruu way sugeen annabiy nebiga sal alla ly slm waa saxaabadii fa waxa uu u yimid qariiban wax u dhow min shatri lleyl habeenka nuskiisa fa sallaa bihim markaasuu tujiyey yacni alcishaaa salaadii cishuu tujiyey qaala wuxuu yidhi uma khatabanaa noo khudbeeyey marka haddii cisho la tugto kadib haddii laiswacdiyo qur'aan laisbarhayo dhibaato kuma sugnaa faqaala wuxuu yidhi alaa hooyaay ina annaasa dadkii qad salluu way tukadeen uma raqaduu way hurdeen wa inakum adinku lan tasaaluu ma aadan ka zuulin fii salaatin salaad inaad ku jirtaan ma ntadartum asalaata intaad salaada sugayseen rawaahu lbukhaari baabu taxriim inay xaaraan tahay baabkeedii oo imtinaaci ilmar'ati gabadhu inay ka reebtoonaato ay diiddo min firaashi sawjiha ninkeeda gogoshiisa idaa dacaahaa hadduu u yarto gogoshiisa ma aha muhiim ah sariirtiisa xataa dhulka hadduu jif ama sariirteedu u yeerto unkun jimaac baa loola jeedaa walam yakun laha aysanna lahayn cudur sharci ah xayd bay qabtaa naga tagdhe way diidi kartaa way xanuunsan tahay sidoo kale waa mataqaanaa umul waaye wuu doonay ayadana waa la diidi karaa laakiin inta kale maya can abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa daca rajul ninku hadduu u yeerto imra'atahu naagtiisa ilaa firaashihi gogoshiisa waa jimaac kinaaye ahee fa aabad ay diiddo fa baata uu barya qadbaana calayha asaga oo u ciilqaba dusheeda hadduusan u ciilqabinna dhib kuma sugnay dheheen fuqahada laakiin inta badan rag way xanaaqaan marka loo diido lacanadha almalaa'ikatu malaa'igtaa lacanada xataa tusbixa ilaa ay ka subxaysato ilaahay ka waabelista macnaa muttafaqun calayh wa fii riwaaya xataa tarjica ilaa ay u laabato ilaa ay u soo noqoto waayo baabu taxriimi sowmi almar'a naag inay soonto waa mamnuuc oo xaaraam waayo tatawucan soon sunno ah wa sawjuhaa xaadir ninkeeda oo joogo aan safar jirin ilaa biidnihi idinkiisa maahane fasax bay ka qaadanaysaa soon hadduu dhow way soomaysaa ma soomi karta deedhana way ka furaysaa can abi hurayra ana rasuula allahi qaal laa yaxilu xalaal umaaho uma bannaana lilmar'ati naag an tasuuma inay soonto wazawjuha ninkeedoo shaahidun shaahid ah maxaa loola jeedaa safar aan ku maqnayn hadduu safar ku maqan yahay dhib male inta taleefon loo dira ma sooma ma dhahayso way iska soomi kartaa hadduusan soo dhowayn ilaa biidni idinkiisa maahane walaa ta'danna fii beytihi gurigiisana uma fasixi karta ilaa biidnihi qofna ilaa idinkiisa maahane muttafaqun calayhi ilaa asaga idinkiisa maahane baabu taxriim xaraamaha shabaabkeediiba rafcu limaam rafcu lma'muum eh qofka ma'muumka ah inuu kor u soo qaado ra'sahu madaxiisa min alrukuuci aw asujuud qabla alimaam imaamka hortiisa imaamkoon soo kicin ma'muumku ma soo kici karo wa can abi hurayra ana rasuula allahi qaal amaa yakhshaa ma cabsanaya miya axadukum midkiin idaa rafaca markuu kor uga soo qaadayo ra'sahu madaxiisa qabla alimaami imaamka hortiisa an yajcal allaah inuu ilaahay ka yeelo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxiisa oo kale aw yajcal allah ama ilaahay uu ka yeelo suuratahu qaabkiisa suurata ximaarin suurad dameer mutafaqun calayhi xadiiska in sidiisa loo dhaafo wax dhibaato ma laha oo ilaahay waa awoodi karaa inuu madaxaaga madax dameer ka dhigo ama qaabkaaga qaab dameer laga dhigo waa waciid adag aad baa laysaga ilaaliyaa imaamka in la raaco oo wuxuu sameey la sameeyo oo lagu daydaa dadka loogu talagalay qaar baa ta'wiiliyey xadiiska waxay dhaheen madaxiisa madax dameer baa laga dhigaa waxaa loola jeedaa axmaq doqon wax magarte diin ma fahmi yaa laga dhigaa idan waa dhibaato kale suuradiisana suurad dameer baa laga dhigaa sidiis haddaan u dhaafna xadiiskana wax dhibaato oo diidaya markaa ma jiro baabu karaahati wadci ilyadi cala alkhaasiri fi lsalaad waxaynu geli doonaa keliyaha in la qabsado marka la tukanayo ayaduna inay mamnuuc tahay laakiin meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq allahu subxaanahu watacaala aclam